بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع الإعراب waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga toddobiyo lixdanaad oo icraabka ku salaysan ama anwaacu licraab baynu ka bilaabaynaa icraabka qaybihiisa ama noocyadiisa faslun ereyga fasal ah waa masder oo waa kala saarid ficilkiisu wuxuu ahaa fasala wuu kala soocay faslanna waa kala soocidda lafteeda weeye waa min tacbiiri اlmasder wa iraadat ismi اlfaacil faasil baa loo jeedaa kii kala soocaya cashirka hore iyo cashirka dambe ismi faacil faasil abaa lagu macnaynayaa culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen faslunta waxaa looga jeedaa ismi mafcuul waana min tacbiiri اlmasder wa iraadat ismi اlmafcuul waxaana la odhanayaa mafsuulun waa laga sooce laga soocay wixii xagga hore ku qornaa faslun waa sooce ama laga sooce anwaacu anwaaculicraabi icraabka noocyadiisu arbacatun afar weeyaan sheekhu wuxuu inoo sheegay icraabka noocyadiisu inay afar yihiin waxaa isku macnaa ereyga anwaac ah iyo ereyga asnaaf ah waa isku macno oo haddaan anwaac cibaareeyo iyo haddii aan asnaaf cibaareeyo iyo haddaan aqsaam cibaareeyo iyo haddaan adrub cibaareeyo waa isku wada shay qura qismiga iyo darbiga iyo nooca iyo sinfiga waa isku wada shay qura laakiin hadda noocani noocii manaadiqadu sheegi jireen ama asxaabulfalaasifa ay ka warramayeen maaha nooca halkan ku qorani noocaa ma aha waayo haddii noocii falsafadda aynu ka dhigno waxaa laynaga rabaa itixaaduuljinsi baa laynaga rabaa inuu jinsigoogii itixaadu midoobo ayaa laynaga rabaa rafcaha iyo nasbaha iyo jarka iyo jasmaha iyo in jinsigoogii midoobaa laynaga rabaa kolka maaha noocani noocii falsafaddu ay ka warramaysay ma aha ama mantiqu noocuu sheegi jiray ma aha anwaacul icraabi icraabka noociyadiisu arbacatun afar weeyaan icraabku afar nooc ayuu noqonayaa buu sheekhu yidhi afar nooc ayuu icraabku noqonayaa sheekha waxaa lagu qabsaday icraabkanuu sheegayaa icraabka asmaada hadduu yahay waa saddex ee afar ma aha waa rafco iyo nasbo iyo jir icraabkan uu sheegayaa hadduu yahay icraabka ficiladana waa saddex waa rafco iyo nasbo iyo jasmo hadduu icraabka anwaacdan uu sheegayaa ay tahay icraabkii asmaada iyo afcaashu ay wada lahaayeenna waa sita markaa saddex asmaadu leeyihiin iyo saddex ay afcaashu leeyihiin lix weeyaan haddaba saddex hadduu odhan lahaa anwaaculicraabi halaaa waynu garan lahayn hadduu anwaaculicraabi sita odhan lahaana waynu fahmi lahayn markuu yidhi sheekhu anwaaculicraabi arbaca icraabka noocyadiisu waa afar muxuu uga jeedaa afartani waa afartee wuxuu uga jeedaa alicraabu muطlaqan wuxuu uga jeedaa alicraab ashaamil liicraabi alasmaa waalafcaal markaan icraabkaa la kala qaadqaadin ayuu afar yahay waxay ismiga iyo ficilku wada leeyihiin waa laba rafco iyo nasbo waxa asmaada u gaarka ihina waa jer ama khafdo waxa afcaasha u gaarka ihina waa jasmo afarta uu sheegaya waa afartaa anwaacu licraabi icraabka noocyadiisu arbacatun afar weeyaan afar buu icraabka uqayayuu noqonayaa rafcun rafca weeyaan wa nasbun nasbo weeyaan oo fismin ismi iyo wa ficlin ficil dhexdii ahaanaya rafcaha iyo nasbuhu ismi iyo ficilba way gelayaan waxay ka dhigan tahay ismi baa la rafciyaa haddana ficil baa la rafciyaa waxay ka dhigan tahay ismi baa la nasbiyaa haddana ficil baa la nasbiyaa waakiil aynu odhan jirnay rafcuhu koob iyo toban meelood buu galaa siddeed asmaa'a iyo saddex ficilla'ah nasbuhuna sidoo kale koob iyo tobankaasunbuu galaa naxwu zaydun yaquumu zayd wuu istaagayaa wa inna zaydan ninka zayd la yidhaah lan yaquuma isma taagayo laba tusaale ayuu sheekhu keenay zaydun yaquumu jumladaa waxaa ku jira ismi marfuuca waa zaydilen waa mubtada'e isla markaa waxaa ku jira ficil marfuuca waa yaquumu ilen waa ficil mudaaric oo wax rafciyiyo wax nasbiyo wax ka horreeyey uuna jirin wa inna zaydan ninka zayd la yidhaahdaa lan yaquuma isma taagaya marnaba inna zaydan lan yaquuma ereygan zaydihi waa ismi mansuub ah yaquumana waa ficil mansuub ah tusaalaha labaadna ismigii iyo ficilkii oo mansuubaa ku wada jira wajarun jar weeyi ka saddexaad oo fismin ismiga dhexdiisa ahaanaya waa jar oo asmaada oo qura unbaa lagu arkayaa wajarun fismin naxwu bizaydin oo kaleba weeyi lafdigaa zaydin ah waa ismi majruur ah caamilka jirayna waa ba'da calaamatuljarkuna waa kasraha wa jasmun jasmo weeyi oo fii ficilin ficil dhexdii ahaatay waa jasmihiioo ficil la jasminayo naxwu lam yaqum isma taagin oo kaleba weeyi lam yaqum markaynu nidhaa ka wax jasminayaa waa lamta ka la jasminayaana waa yaqum jasmaha laguu sheegi ama calaamatuljasmuhuna waa sukuunka fa yurfacu waa la rafcin ficilkii bidammatin damo ayaa lagu rafcin ficil iyo ismiba fa yurfacu waa la rafcini marfuuca marfuuc baad u qadari fa yurfacu waa la rafcinka la rafcinayo bidammatin damaa lagu rafcin shay kaste oo marfuuca asal iyo xaq wuxuu u leeyahay in damo lagu rafciyo fa yurfacu bidama haddaad aragto wax dammahaa khilaafay khilaaful asal buu noqon oo abwaabta niyaabiga ah buu ku biiri doonaa wa yunsabu waa la nasbin bifadxatin fadxa ayaa lagu nasbin haddaad aragto shay la nasbinayo asalkiisu waa in fadxa lagu nasbiyo ama ficil ha ahaado ama ismi ha ahaado wayunsabu bifadxatin wa yujaru waa la jeri bikasratin kasre ayaa lagu jeri shay kaste oo la jerayo kasre ayaa lagu jerayaa oo asalku waa in kasre lagu jero wa bikasratin kasraa lagu jeri majruurka waa asmaada uun waxa la jeraa haddaad aragto haddaba wax kasrihii lagu jeri waayey khilaaful asal buu noqonayo abwaabta niyaabiga ah ayaa gelaysa wa yujzamu waa la jasmini majzuumka bixadfi xarakatin xarako la xadfo ayaa lagu jasmin waxaynu naqaanay xadfu xarfulcillo waynu naqaanay xadfunuunna waynu naqaanay sukuunna waynu naqaanay sheekhu saddexdii midnaba ma cibaaraynin xadfu xarakayna xadfu xarfulcillo inama odhan xadfunuunna inama odhan sukuunna inama odhan meesha wuxuu keenay bixadfi xarakatin xadfulxarakuhu waa sukuunka sukuunkaas sidiisaba marka la tilmaamayo la yidhaha asukuun huwa xadfu xarakatin baa la yidhaahdaa sukuunku sidiisaba waa xadfu xaraka wa waa la jasmini ka la jasminayo bixadfi xarakatin xarako xadafkeed baa lagu jasmin oo xadfulxaraka aynu ku jasminaynaa waa asalka haddaad aragto haddaba waxaan sukuun lagu jasminaynin oo xadfunuun lagu jasminayo ama xadfu xarfulcillo lagu jasminayo waa khilaaful asal oo abwaabta niyaabiga ah ayaa ayuu u baahan yahay sharaxa bal hadda eeg alicraabu icraabku wuu tacriifinayaa luqa ahaan uma tacriifinayo isdilaax ahaan buu u tacriifinayaa tacriifka isdilaaxiga ah laba madhab baa ku jira madhabulbasri iyo madhabulkuufi sheekhu wuxuu qaatay waa madhabulbasri weeyi waa madhabka ahlutaxqiiqu ay qaateen nimanka ahlutaxqiiqa loo yaqaan ayaa madhabulbasrigan qaatay waa madhabka ardayga u fudud in lagu yidhaahdo icraabka waa la arkaa iyo in lagu yidhaahdo icraabka lama arko yaa fudud icraabka waan ku tusi karaa inaan ku idhaa iyo wax la arkaba maaha inaan ku idhaa yaa fudud waan ku tusi karaa hadaa fudud soo maaha basrigu wuxuu leeyahay icraabka waa la arkaa waana xarakada kelmadda aakhirkeega ama xuruufta kelmadda aakhirkeega taalla ayaa icraab la yidhah kuufiguna wuxuu ku leeyahy icraabka lama arko waa xarakada ugu dambaysa isbedbedelada ay samaynayso kolka labada madhab aad bay u kala duwan yihiin alicraabu icraabkii atharun raad weeye ereygaa ahara waxaa looga jeedaa xarako iyo wixii wakiil ka ahaa ayaa asar la odhanayaa alicraabu icraabku aharun raad iyo xarako weeye raadka oo daahirun muuqda waa xarako muuqata sida jaa'a zaydun ama xuruuf muuqata sida jaa'a zayduun ow muqadarun ama la qadarayo waa xarako la qadarayo sida jaa'a muusaa ama xuruuf la qadarayo sida jaa'a muslimiya ow muqadarun yejlibuhu waxaa soo jiidaya alcaamilu caamilka ayaa soo jiidaya fii aakhirilkelimati kelmadda aakhirkeega dambe ayuuna ku soo jiidayaa caamilka ayaa soo jiidaya wuxuuna keenayaa fii aakhiri alkelima kelmadda aakhirkeega dambe ayuu keenayaa aakhiriilkelima ayaa la keenayaa sababtuna waa caamilka haddaba halkaa waxaa inooga muuqda icraabku inuu xarako iyo xuruuf u qaybsamo waa laba icraabku inuu marna sukuun iyo xadaf u qaybsamo waa laba kale afar baad haysataa afartaasi marna daahir bay noqon marna muqadar bay noqon waa daahirun ow muqadarun afar laba ku dhufo sideed weeyi sideeddaa waxa caamil u ihi ee sababta u ihi waa alcaamil sideeddaba booskoogu waa aakhirulkelima waxaad ila haysaa inuu icraabku noqdo ayaad arkaysaa alicraabu icraabku aharun waa ahar iyo raad raadkaa xarakaa looga jeeda ama waxa wakiilka ka ah sukuun ama waxa wakiilka ka ah daahirun wuu muuqdaa aharkaasi aharka oo daahirun muuqda ow muqadarun amase la qadarayo yejlibuhu waxaa soo jiidaya alcaamilu caamilka ayaa soo jiidaya fii aakhiri lkelimati kelmadda aakhirkeeguna ku soo jiidaya icraabku awelka kelmaddana ma galo wasadka kelmaddana ma galo aakhirka kelmadda uunbuu gelayaa fii aakhiri alkelima fa daahiru icraabka daahirkiihi kelladii kii oo kale weeyi fii aakhiri zaydin zayd aakhirkiisa ku sugnaa fii qowlika hadalkaaga oo kale jaa'a zaydun zayd baa yimid markaa tidhaa jaa'a zaydun jaa'a zaydun markaan idhaa ereygaa zaydun ah waxaa la odhanayaa waa faacil marfuuca icraabkiisuna waa daahir oo waa xarakadaa muuqata wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay ra'aytu zaydan markaynu nidhaa ereygaa zayd ihi waa icraab daahir ah xarakadiisiina wataasoo way inoo muuqataa wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray ereygaa zaydin waa ismi majruur ah xarakadiisi iyo icraabkiisiina wuu muuqdaa walmuqadaru ka la qadarayaa keladii kii weeyi fii aakhiri alfataa kelmadda alfataa ee inanka ah aakhirkiisa ku sugnayd oo fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa ah jaa'a waxaa yimid alfataa inankii alfataa dammaa ku qadaran wa ra'aytu waxaan arkay alfataa inankii alfataa fatxaa ku qadaran wa marartu waxaan soo maray bilfataa inankii alfataana kasraa ku qadaran waxaa loo qadaraynaa waa atacadur in alifku xaraka ma aqbalo fakaannanii alifun walaysa bimumkinin taxriikuhu anigu alif baanahay arrinkaasina xarako weeyi alif iyo xaraka isma geyaan fa innaka adigu tuqadiru waad qadari addammata dammo ayaad qadari fil aweli ka hore dhexdiisa ayaad ku qadari waa jaa'a alfata walfadxata fadxa ayaad qadari fi haani ka haaniga ah dhexdiisa ayaad ku qadari walkasrata kasre ayaad qadari fi haalii ka haalidkaa dhexdiisa ayaad ku qadari litacaduri lxarakati xarakada cudurtowga ay cudurtowday darteed baad u qadari fiihaa ay calayhaa alifta dusheeda ay cudurtowday fiidaasi waa bimacnaa calaa wadaalika almuqadaru kaa la qadarayaana huwa alicraabu isagaaba icraabkiiya halkaa waxaynu kaga baxnay tacriifkii icraabka qaybihii iyo anwaacdii buu doonayaa inuu sheego walicraabu icraabku jinsun waa jinsi taxtahu hoostiisa waxaa ahaaday arbacatu anwaacin afar nooc alrafcu rafco ayaa ahaaday wannasbu iyo nasbo ayaa ahaaday waaljaru iyo jar ayaa ahaaday waaljasmu iyo jasmo ayaa ahaaday icraabkii waa afar waa rafco iyo nasbo iyo jar iyo jasmo afartaasoo icraabka inoo noqday wa haadihi alanwaacu noocyadan alarbacatu afarta ihi tanqasimu way qaybsamaysaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood ayay u qaybsami icraabkii saddex buu u qaybsamaya afartaa nooc qismun qayb yashtariku waxa wadaaga fiihi dhexdiisa alasmaa'u asmaada iyo waalafcaalu afcaasha ayaa wadaaga qayb asmaada iyo afcaashaa wadaaga wa huwa kaasi alrafcu waa rafcihii iyo wanasbu nasbihii taquulu waxaad odhani zaydun zayd yaquumu wuu kacayaa zaydun waa ismi la rafciyey yaquumuna waa fici la rafciyey wa inna zaydan zayd lan yaquuma isma taagayo zaydan waa ismi la nasbiyey yaquumana waa fici la nasbiyey wa qismun qaybna yakhtasu wuxuu ku khaas yahay bilasmaa'i asmaada ayuu ku khaas yahay wahwal jaru waa jerkii jerka basriyiintaa isticmaasha kuufiyiintuna khafday isticmaalaan taquulu waxaad odhan marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray ereygaa zaydin waa ismi majruur ah calaamatul waa kasraha wa qaybna yakhtasu wuxuu ku khaas ku yahay bilafcaali ficilada wa huwa ka ficilada khaaska ku ihi aljasmu waa jasmihii taquulu waxaad odhan lam yaqum baad odhan isma taagin lam yaqum isma taagin ayaad odhan welihaadihi tan waxaa u sugnaatay alanwaaci ee noocyadaa alarbacati ee afarta'a calaamaatun calaamooyin baa u sugan tadullu calayhaa ku tusinaysa afartan calaamo calaamooyin anwaa afartan oo calaamooyin bay leeyihiin sheekhu haddaba hadalkiisu in yar baa la moodaa inuu waxoogaa isku yar dhex daatay waxaa loo baahnaa hadduu sheekhu icraabka aharun daahirun ku tacriifiyey madhabka besriga hadduu raacay icraabka inuu calaamo u sameeyaba maaha walihaadihi alanwaac alarbacati calaamaatun markuu yidhi ereygan calaamaatun waa qowlkii takyiirka sheegi jiray ee kuufiyiintu ay qabeen baa calaamaadka qaba kolka sheekhu dhinacna basri buu ka qaatay dhinacna kuufi buu ka qaatay labadii madhab baa in yar iskaga dhex daatay waxaa wanaagsanaa inuu ama calaamaadka ka tago uu dee basri caadiya noqdo ama uu maxaanku idhaahdaa xagga hore aharka ka daayo oo kuufi caadiya uu noqdo welihaadihi alanwaaci noocyadan waxa u sugnaaday alarbacati ee afartaa calaamaatun calaamooyin baa u sugan tadullu calayhaa ku tusinaysa wahiya calaamooyinkaasi darbaani waa laba nooc calaamaatu usuulin calaamado wada asal ah waa afartii aan soo sheegnay rafcaha dama asal u ah nasbahana fatxa asal u ah khafdahana kasra asal u ah jasmahana xadfu xaraka ayaa asal u ah ama sukuun baa asal u ah wa calaamaatu furuucin iyo calaamado faraca ayaa u sugnaaday calaamooyin faraca ayaa iyaguna u sugnaaday oo farac baynu arkaynaa falcalaamaatu calaamooyinka alusuulu asalyada ihi arbacatun afar weeye afar calaamo ayaa asal ah addammatu waa dammihii oo lirafci rafcaha u sugnaaday dammuhu rafcaha asal buu u yahay waalfatxatu waa fadxihii oo linasbi nasbihii u sugnaaday waalkasratu waa kasrihii oo liljari jarkii u sugnaaday wa xadfulxarakati waa xarako la xadfoo sukuun ah oo liljasmi jasmo u sugnaaday waqad muhilad waa la soo tusaaleeyey kulluhaa gebi ahaantood dhammaantood tusaalaan ka soo bixiyey e tusaalihii marka dhowaydan macnaynaynay uun dib ugu noqo waalcalaamaatu calaamadaha alfuruucu ee faracyada ihi munxasiratun waxay ku kooban yihiin fii sabcati abwaabin toddoba baab toddoba baab bay calaamadaha farucu galaan toddobada baab shan ka midihi waa asmaa laba ka midihina waa afcaal shanta asmaada ah asmaa'ulkhamsa u soo horeeya musanaa kuugu xiga jamac mudakaru saalim baa kuugu xiga maalaayansarifka ayaa kuugu soo xiga jamac mu'anasu saalim waxa weeye bal hadda u fiirso waa alasmaa اlkhamsa waa kow almuhanaa waa laba jamac mudakaru saalim waa saddex jamac mu'anahu saalim waa afar maa laa yansarif waa shan shantaaba niyaabi baa gala oo iminka asmaau situhu ama asmaau lkhamsuhu saddexda dhinacba naa'ib buu ka noqday saddexda ecraaboodba marka la rafcinayo damaa laga rabee wow baa degey waa naa'ib marka la nasbinayana fadxaa laga rabo alif baa degey marka la jerayana kasraa laga rabo yabaa degtay asmaau situ saddexda dhinacba naa'ib ka noqday musanuhu saddexda dhinacba isna naa'ib ka noqday waxaa la rabay musanaha marka la rafcinayo damaa laga rabo alif baa degey marka la nasbinayana fadxaa laga rabo yabaa degtay marka la jerayana kasraa laga rabo yabaa degtay musanihina saddexda baaban niyaabi buu ka noqday jamac mudakaru saalim saddexdaba naa'ib buu ka yahay isna marka la rafcinayo damaa laga rabo wow baa degey marka la nasbinayona fatxaa laga raboo ya baa degtey marka la jerayana kasaraa laga raboo ya baa degtey waa jamac mudakaru saalim asma jamac mu'anahu saalim hal baab uunbuu niyaa hal icraab uunbaa niyaabi ah marka la rafcinayo damaa looga baahnaayo damadiibuu qaatay waa jamac mu'anahu saalim damaa loo baahnaa wuuba qaatayba marka la jerayana kasaraa loo baahnaa dee wuuba qaatayba marka la nasbinayo qura ayuu niyaabi yahay oo marka la nasbinayo jamac mu'anasu saalim halkii fatxaha lagaga nasbin lahaa ayaa kasre lagaga nasbiyey baabkaa nasbaha oo qura ayaa niyaabiya shantaa maalaayansarifkana nasbahabaa jerka isna niyaabi ah marka la rafcinayo damaa loo baahnaa wuu qaatay marka la nasbinayana fatxaa loo baahnaayo wuu qaatay marka la jerayo kasraa loo baahnaayo fatxu qaatay jerka ayuu ismigaasina maalaayansarif ka noqday ayuu naa'ib ka noqday shantaasi waa asmaa labada ficil waxay kale yihiin afcaalulkhamse oo saddexda baaba niyaabi ah saddexda baaba waa niyaabi afcaalulkhamsuhu waxaa loo baahnaa marka la rafcinayo in la godo subuutunuun baa yimid waxaa loo baahnaa marka la nasbinayo in la fadxiyo xadfunuun baa yimid waxaa loo baahnaa marka la jasminayo xadfulxaraka in la sukooniyo xadfunuun baa yimid saddexdaba amhilatulkhamsuhu ama afcaalulkhamsuhu niyaabi buu ka noqday waxaa inoo soo hadhay ficilka muctalka ah ba saddexda icraabood midunbaa naa'ib ah waayo marka la rafcinayo damaa loo baahnaayo wuu qaatay damadii wuu sitaa waa sax marka la nasbinayana fatxaa loo baahnaayo fatxadii wuu qaatay waa sax marka la jasminayaa sukuun loo baahnaa ama xadfulxarako xadfulxaraf baa galay baabkaa jasmaha ayuu naa'ib ka yahay toddobadaa ayay calaamadaha farcu ayay galaan toddobadaa shan waa asmaa labana waa ficilo waxaa la yidhi yaa la hormarinayaa dee ismigaa sharaf badanee shanta ismiga ha lasoo hormariyo shanta ismi labaa loo qaybiyaa saddex ka midana xaraf baa xaraka wakiil ka noqday laba ka midana xarakaa xaraka wakiil ka noqotay jamac mu'anafu saalim iyo maalaa yansarif xarakaa xaraka wakiilka ah saddexda kale asmaa'u sitahan ama asmaa'ulkhamsaha iyo muhanaha iyo jamaca mudakaru saalim saddexdaana xaraf baa xaraka wakiilka ah waxaa la yidhi yaa la hormariya haddaba labadaa qaybood ma qaybta xarakadu xarakada wakiilka ka tahay mise qaybta xarafku xarakada wakiilka ka yahay waxaa laysla qaatay in asalku ahaa baabka niyaabada xaraf inuu xarako wakiilka noqdo kol haddii xarako laga baydhayo dee in xaraf looga baydhay ahayd kolkaa waxay yidhaahdeen qaybta xarafku uu xarakada wakiilka ka yahay qaybtaa aynu qaadanaba ayay yidhaahdeen taas ayaa laysla gartay waxaa qaybtaana saddex bay noqdeenoo waa asmaa'u sitihii iyo jamicii mudakaru saalim iyo eh, musanihii waxaa la yidhi saddexda ayaa loo horraysiiyaa waxa la yidhi kol haddii baabka niyaabada laga hadlayo damada waa inuu wow wakiil ka noqdaa fadxahana waa inuu alif wakiil ka noqdaa kasrahana waa inay yi-i wakiil ka noqotaa saddexda ayaa saa u haysta asmawsitihii unbaa haysto sidaa laga helay jamicii mudakaru saalim rafcihii wuu haystaa oo rafcaha waxaa la rabay damaha inuu wow wakiil ka noqdo wuu haystaa wowgii jarkiina wuu haystaa oo waxaa la rabay kasraha inay wakiil ka noqoto jamac mudakarusaalim u haystaa kaana buu baydhay jamac mudakarusaalim in alif lagu nasbiyo ayaa la filayey kolkaa ya baa lagu nasbiyey war nooga dhiga haddaba musannaha markaynu soo qaadanno laba baab buu ka baydhay baabka sidii laga rabay waxaa la doonayey damaha inuu wow wakiil ka noqdo alif baa wakiil noqday waxaa la doonayey nasbaha inuu alif wakiil noqdo ya wakiil noqotay jerkii un baa la sidiisii oo jerkii un baa kasrada iyo ay wakiil ka tahay walcalaamaatu calaamooyinka alfuruucu ee faracyada ah munxasiratun way koobmayaan fii sabcati abwaabin toddoba baabbay ku koobmayaan calaamooyinka faraca ihi toddoba baabbay ku soo urureenay ku soo koobmayaan khamsatun shani filasmaa'i waa asmaada dhexdooda shantaba waynu sheegnay wasnaani wasnataani labana fi lafcaali waa ficilada dhexdooda wa satamuru bika way ku soo mari doontaa haadihi alabwaabu baababkani mufasalatan iyagoo la qaadaa dhigayo oo la tafsiilinayo oo la kala dhigdhigayo baaban baaban baabbaab bay kuugu iman doontaa mid kastaba baab gaara ah ayuu kuugu iman doonaa alasmaa'u sita asmaa'u sitihii baynu halkan ku arkaynaa alasmaaa sita asmaau sitihii baynu arkaynaa ila alasmaa'a asmaadii mooyaane asitata ee lixda ahayd waa istihna istihnaani halkee buu ku xidhan yahay matnigeennii hore eega maxaynu soo nidhi fa yurfacu wax kastoo la rafciyo waa la rafcin maxaa lagu rafcini bidammatin ila alasmaa'a sita asmaada sitaha a mooyaane wax kastoo la rafcinayo hala damiyaynu soo nidhi wax kastaoo la nasbinayo la fadxiyaynu soo nidhi wax kastaoo la jerayo la kasriyaynu soo nidhi wax kastaoo la jasminayana la sukuuniyo ama xadfulxaraka ha lagu sameeyaynu soo nidhi ila alasmaa sita waa mustatne hadalkaa hore ayuu laga soo reebayaa ila alasmaaa asmaadii mooyaane asitata ee lixda ahayd lixda ismi asmaaulkhamsana waa loo yaqaanaayo waa shanna waa loo yaqaanaa wahiya abuuka weeyi magaca abuuka ah waa aabbaha ah wa akhuuka weeyi waa akhuuka oo waa walaalka wa waxamuuhaa weeyi xamuuhaa waa sax weeyi sababtuu sheekhu damiirka dhadig uga dhigay wuxuu kuu sheegayaa xamka inay gabadhuuni leedahay xamka yaa iska leh gabadh baa qaraabada xamka xamkaa ah iskale ninku male saasuu xamuuhaa kuu yidhi ilin xamuuka buu odhan lahaa sida ama xamuuhu buu odhan lahaaye wa xamuuhaa dumaashigeed oo kaleba weeyi hanuuhu ceebtiisii oo kaleba weeyi ereyga hanihi waa lafdi lagaga kinaayoodo wax kastoo carabka laga ilaalinayo hanuuhu qofka ceebtiisii oo kaleba weeyi wa fuuhu afkiisii oo kaleba weeyi waduu maalin qof maalu saaxiiba oo kaleba weeyi lixdii magacwo kuwaa waa abuuhu iyo akhuuhu iyo xamuuhaa iyo hanuuhu iyo fuuhu iyo duu maalin waa lix magac lixdaa magac haddii luqadda la doonayo inta wejiye ku soo arooray labiyo toban madhab baa ku jira labiyo toban madhab ayaa lixdaa magac xagga icraabkooga ku jira labiyo toban madhab hadda labiyo tobankaa wada qaadan mayne e aan eegna sheekhu intuu inooga sheego alfiyaduba ma wada sheegine shan madhab bay sheegtay markay ugu badisay shan madhab baa ku sheegan laakiin asal ahaan waa labiyo toban madhab fa turfacu waa la rafcini asmaadan bilwaawi wow baa lagu rafcin wowgu waa damo weynaatay damo yaroo la weyneeyey weeyaan wowgu wow ha lagu rafciyo wa tunsabu waa la nasbin bilalifi alif baa lagu nasbin marka la nasbinayo maxaa lagu nasbin alif ayaa lagu nasbin wa tujaru waa la jeri bilyaa'i ya baa lagu jeri haddii ha la jeray la yidhaahdana ya baa lagu jerayaa buu sheekhu ku yidhi bal haddaynu asmaa'u sitaha sharaxooga aynu eegno haadaakani huwa albaabu alawal waa baabka koobaad oo mimaa kii ka tirsan kharaja ka baxay cani asli asalkiisii waa baabkii koowaadoo wixii asal ahaa garab maray wa huwa isagu baabul asmaa'i waa asmaada baabkeegii asitati ee lixda ahayd lixda magac baabkoogii weeyi almuctallati ee muctalka ahayd almudaafati ee mudaafka ahayd ee la idaafeeyey wahiya iyadu abuuhu weeye aabbihii wa akhuuhu weeyi walaalkii waxamuuhaa weeyi dumaashigeed wahanuuhu weeyi ceebtiisii wafuuhu weeyi afkiisii waduu maalin weeyi qof maalu saaxiiba fa innahaa asmaadan turfacu waa la rafcin bilwaawi wow baa lagu rafcin niyaabatan iyadoo wakiilka ah cani dammati dammada iyadoo wakiilka ah wa tunsabu waa la nasbin bilalifi alif baa lagu nasbin niyaabatan iyadoo wakiilka ah can ilfadxati fadxihii iyadoo wakiilka ah wa tujaru waa la jeri bilyaa'i ya'baa lagu jeri niyaabatan iyadoo wakiilka ah can ilkasrati kasrihii taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa i soo gaadhay abuuhu ninkaa aabbihii abuudaasi waa marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu wa ra'aytu waxaan arkay abaahu aabbihii ayaan arkay ereyga abaahu waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa alifka wa marartu waxaan soo maray biabiihi aabbihi ayaan soo maray ereyga abiihi waa majruur calaamatuuljarkuna waa ya'da wa kadaalika saasoo kaluu ahaaday alqowlu qowlka lagu qowlayo filbaaqi inta soo hadhay shuruud baa loo baahan yahay haddaba culimo wa shardu icraabi haadihi alasmaa asmaadan icraabteeda waxaa loo shardiyaa bilxuruufi xuruufta la icraabayo almadkuurati ee la sheegayo halaaatu umuurin saddex amar baa la shardiyaa saddex arrimood baa shardiya marka asmaadan la doonayo in la icraabo oo xuruuf la icraabo axaduhaa saddexdaa midkood an takuuna waa inay tahay mufradatan mufrad asmaadani waa inay mufrad tahay maxaa inaga hadhay hadday mudaaf hadday noqoto musanne iyo hadday noqoto jamac way inaga hadheen waayo musannihii waxaa la og yahay inuu xeerka musannaha qaadanayo abawaani alif baa lagu rafcin jamiciina waxaa la og yahay inuu xeerka jamaca qaadanayo haddaba an takuuna mufradatan inama almu'minuuna ikhwatun ilaahay markuu leeyahy ikhwatun asmaa'ulkhamse hamoodin shardigan mufradnimada ah laga waayaye oo ikhwatu waa walaalo jamacadee falow kaanad hadday noqoto musannaatan mid la tasniyaynayo ucribad waa la ecraabi bilalifi alif baa la icraabi rafcan marka la rafcinayo wa bilyaai ya baa la icraabi jaran marka la jarayo iyo wa nasban marka la nasbinayo kamaa tucrabu sida loo icraabo kullu taniyatin taniye kastaba sidaa taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay abbawaani laba aabbo ayaa isoo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay abbaweyni laba aabbo ayaan arkay wa marartu waxaan soo maray biabaweyni laba aabbo ayaan soo maray wain kaanad hadday tahay majmuucatan mid la jamciyoy jamca tagsiirin jamcu tagsiir ucribad waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin calal asli sidii asalku ahaa ka qowlika oo kaleba weeyi jaa'anii waxaa isoo gaadhay aabbaa'uka aabbayaashaa aabbaa'u hamsahaasi waa ka godan wa ra'aytu waxaan arkay aabbaa'aka aabbayaashaa wa marartu waxaan soo maray biaabbaa'ika aabbayaashaa wain kaanad hadday tahay majmuucatan mid la jamcinayo jamca tasxiixin jamcu tasxiixna ucribad waa la icraabi bilwaawi wow baa la icraabi rafcan marka la rafcaha wow baa lagu rafcin sidii jamca mudakarusaalim wa bilyaa'i ya baa la icraabi jaran marka jerka iyo wa nasban marka nasbaha taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay abuun aabbayaalbaa isoo gaadhay wa waxaan arkay abiin aabayaal baan arkay jamacani waa shaad laakiin wa marartu waxaan soo maray biabiin aabbayaalna waan soo maray walam yujmac lama jamcin minhaa asmaadan lixda ah haadaljamca jamacan ila alabu lafdiga ab ah iyo walakhu lafdiga akh ah iyo walxamu lafdiga xama mooyaane saddexdaa un baa la arkay iyagoo jamc mudakarusaalim laga dhigayo athaani shardiga labaad waa inay mufrad yihiin baynu kaa soo nidhi athaani shardiga labaad an takuuna waa inay tahay mukabbaratan mid la weyneeyey yaan la taskhiirinin falow sukhirad haddii la taskhiiriyo taskhiirba haddii loogu dhawaaqo ubayun iyo ukhayun iyo ucribad waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin baa la icraabi naxwu jaa'anii waxaa isoo gaadhay ubayuka aabbayarahaagii baa isoo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay ubayaka aabbayarahaagii ayaan arkay wa marartu waxaan soo maray biubayi ka aabbayarahaagii baan soo maray ahaalis qodobka saddexaad an takuuna waa inay tahay mudaafatan mid mudaafo ah oo la idaafaynayo falow kaanad hadday noqoto mufradatan mid mufradaah oo keli ah hadday noqoto hayra mudaafatin oon mudaafaba ahayn ucribad aydane waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin sida haadaa abun naxwu haadaa abunkani waa aabbo wa ra'aytu aban aabbaan arkay wa marartu biabin aabbaan soo maray welihaado shardi shardigan waxaa u sugnaaday alakhiiri ee ugu dembeeyey shardun shardi kale shardigan shardi baa loo sii shardiyayaa wa huwa an yakuuna waa inuu yahay almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu yahay hayra yaai lmutakalimi yaaulmutakalim hayrkeed waa inuu yahay yaaulmutakalim hayrkeed waa inuu noqdaa fa in kaana haddaba hadduu noqdo yaaaalmutakalimi yaaulmutakalim haddii uu noqdo ucribad aydane waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin baa la icraabi laakinahaa ha ahaatee takuunu xarakooyinku waxay ahaan muqadaratan kuwo la qadarayo taquulu waxaad odhan haadaa abii kani waa aabbahay wa ra'aytu abii waxaan arkay aabbahay wa marartu biabii waxaan soo maray aabbahay fa yakuunu wuxuu noqonayaa aakhiruhaa aakhirkeegu maksuuran mid la kasrinayo fi laxwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexda ah saddexda jeerba kasru iska qaadan waalxarakaatu xarakooyinkana muqadaratun waa lagu qadarayaa fiihi dhexdiisa ay calayhi dushiisa kamaa tuqadaru sida loogu qadarayo fii jamiici alasmaa'i asmaada dhammaanteed almudaafati ee la idaafeeyo ilalyaa iya'da loo idaafeeyo naxu abi aabbahay oo kaleba weeye wa akhi walaalkay oo kaleba weeye wa xami dumaashigay oo kaleba weeye wa khulaamii wiilkaygii oo kaleba weeye wastakhnaytu waxaan ka kaaftoomay can ishtiraad haadihi shuruud shuruudan in aan shardiyo waan ka kaaftoomay matniga in aan ku sheego waan ka kaaftoomay waayo likownii waa liajli kowni ahaantayda darteed lafadtu mid ku hadlay aan ahay bihaa iyada waa kelmadahan aan ku hadlay ama asmaadan aan ku hadlay mufradatan iyadoo la ifraadiyey oo mufrad mufrada mukabaratan iyadoo la weyneeyey oo mukabaro shardiga sita mudaafatan tiyoo la idaafeeyey ilaa hayri yaa ilmutakalimna loo idaafeeyey intaa yar sheekhu inuu iskaga aamusay ba ahayd sadarkaa inuu iska badaayey ahaydba واsتغنaytu عan اشhtirاad hadihi shuruuط likownii lafadtu biha mufradatan mukabaratan mudaafatan ilaa gayri ya الmutakalim war dhan baa halkaa ka soo imanaya war idil ayaa halkaa ka soo boodayo oo dood baa halkaa imanaysa inuu sheekhu intaa inaga daayahay sadarkaa yar sababtu waxa weeyi shay shardi u baahan haddaad shardigii sheegi weydo isagoo shardiga sito uunad ku hadasho hadalkaasi ma wuxuu kaaga filaanayaa shardigii shaygu uu watay ma kaaga filaanaya shardigii kaagama filaanaya sheekh war kuwu adkaanaya hadii la yidhaha wax kasta shardi baa lagaga maarmayaa dee bes kalaamka yaan laynoo tilmaamin oo alkalaamu huwa lafdu lmurakab lmufiid yaan layna odhanin waayo hala hadlown isagoo kalaama hadalkan aynagaga filanun hala yidhaahdo hadalkana lafdigii ah oo murakabkii ah oo musnadkii ah sidaa laynoola dhaqmo sheekhu halkan war buu keenayoo warkan runtii aad iyo aad bay culimmadu uga hadlaan wastahnaytu waan ka maarmay matnigi wuu isku cudur daarayaa waxaa la odhan karaa waxaa la hoos dhigaya sheekh maxaad shuruuddan matniga ugu sheegi weyday taasoo kolkaa isagu ka afeef dhiganaya wuxuu leeyay kelmadihii iyo shuruuddii wata ayaan matniga kuugu sheegaye maxaad iga rabtaa buu ku leeyahay dee waxaynu leenahay sheekha taa kaga badbaadi maysid su'aasha inaad shuruudda sheegtood matniga ku sheegto ayay ahayd waistakhnaytu waxaan kaga kaaftoomay can ishtiraad haadihi shuruud shuruuddan inaan shardiyo likownii ahaantayda ayaan kaga kaaftoomay lafadtu mid ku hadlay aan ahay bihaa kelmadihii ama asmaadii mufradatan iyadoo wada mufrada mukabaratan iyadoo wada mukabar la weyneeyey mudaafatan iyadoo mudaafoo la idaafeeyey ilaa hayri yaai lmutakalim yaaulmutakalim hayrkeedna loo idaafeeyey wa inamaa qultu waxaan idhi buu ku yidhi waxamuuhaa baan idhi waxamuuhaa fa adaftu waxaan u idaafeeyey alxama ereyga xam ah ilaa damiiri lmu'anaf dhadiga damiirkiisii baan u idaafeeyey liubayina si aan u caddeeyo anna alxama xamku aqaaribu zawji lmar'a gabadha ninkeega dadka la dhashay inuu yahay ka abiihi sida aabbihii wa cammihi iyo sida adeerkii iyo wabni cammihi ina adeerkii iyo waxaa la midka ah calaa annahu kelmadda calaa annahu a waxaa loo yaqaanaa wa taxqiiqu calaa annahu wa taxqiiqu xaqiiqadu waxa weeyi calaa annahu wa taxqiiqu xaqiiqadu waxa weeyi rubamaa uطliqa in lagu iطlaaqo ayaa la arkaa calaa aqaaribi zawja gabadha qaraabadeeda in lagu ilaaqana waa la arkaayo waa xaqiiqo jirta iyaduna walhanu kelmadda hana qiila waxaa la yidhi ismun waa magac yukannaa bihi lagaga kinaayoodo can asmaa'i lajnaasi jinsiyada asmaadoodaa lagaga kinaayoodaa ka rajul iyo wa faras oo kale wa gayri daalika sidaa kayrkeedna waa la yidhi waqiila wa gayri daalika iyo kuwaa kayrkood ka rajulin oo kale weeyi wa farasin oo kale weeyi wa gayri daalika iyo madkuurkaa kayrkiiba waqiila waxaa la yidhi camaa yustaqbaxu waxa la xumaysto atasriixu caddaynta bihi isaga la caddeeyo ayaa lagaga kinaayoodaa war waxa aan carabka lagu ballaadhin karaynin ee afka aan laga odhan karaynin laakiin uurka laga og yahay waxaasaa loo yaqaanaa buu lagaga kinaayoodaa waqiila waxaa la yidhi hanku canilfarji farjigaaba loo jeedaa cawrada khaasatan gaar ahaan cawradoo qudhaaba han la yidhaahdaa bay yidhaahdeen qoladaasina matnigiibuu sheekhu dib inoogu celiyey jumlo hankaa ku sugan ayuu matniga kaga hadlayaa saad waa saad waa eh, safxadeenni bilowgii weeye walafsaxu sida fasaaxada badani fasal buu usoo gaabsaday walafsaxu sida fasaaxada badani isticmaalu hanin ha'da wuu iga godayo ha'da waa inaan kor dhigno wal walafsaxu ka fasaaxada badani isticmaalu hanin lafdiga han isticmaalka la isticmaalayo weeyi ka qadin oo kale loo isticmaalayo berri lafdiga qadin waa manquus baa la yidhaahdaa manquus maadaamay manquus tahay oo xaraf ka maqan yahay oo xaraka daahira la ecraabo ood odhanaysid khadan ad iska kor dhabaysid ama kadun aad iska godaysid ama kadin aad iska hoos dhigaysid oo xarafba una u baahna in la ecraabo hankuna waa saas oo kale wal afsaxu waxa fasaaxo badan isticmaalu hanin kelmadda han ah isticmaalka la isticmaalayo ka qadin oo kale loo isticmaalayo kelmadda qadin oo kale ah waa berri ida stucmila sharaxa eeg hadda ida stucmila marka la isticmaalo alhanu kelmadda han a ah marka la isticmaalo hayra mudaafin isagoon mudaaf ahayn kaana wuxuu noqoni bilijmaaci sida lagu ijmaacay manquusan manquus buu noqon ey maxduufo laami laamkiisa mid la xadfayo ey buu meesha keenay wuxuu ey u keenay manquuska kii naxwahayaan la moodin manquuskii naxwuhu muxuu ahaan jiray ismun mucrabun aakhiruhu yaaun yaaun laazima qablahaa kasra baa manquus loo yaqaanay manquuska kaas ayaa loo yaqaanay sheekhu haddaba manquuskaasuu inaga ilaalinayaa inaan manquuskii moodno wuxuu ku yidhi ey maxduufo laami baa la isticmaalay isagoo laamkiisa la xadfay mucraban oo haddana la icraabayo bilxarakaati xarakooyin caadiya ka saa'iri akhawaatihi kuwa la midka oo kaleba sida la icraabo taquulu waxaad odhan haadaakani hanun waa han wa ra'aytu waxaan arkay hanan baan arkay wa marartu waxaan soo maray bihanin baan soo maray hanku dee waa waxaa laga xishoonayo kamaa taquulu si aad u odhanaysid yucjibunii waxa iga yaabiyey hadun berri wa asuumu waan soomi hadan berri wactakaftu waan ictikaafay fii hadin wactakaftu fii hadin waxaa wanaagsanaa wactakaftu maadaamuu yidhi inuu mudaaric ka dhigo ilayn labadan erey way isdiidayaan ictikaftu waa maadi fii hadinna waa berri wactakaftu waan ictikaafay fii hadin berri baan ictikaafay waa halkaasi khalad yar baa ka soo baxay waad aragtaa waxay ahayd inuu maxay yidhaahdo wa actakifu wa actakifu waan ictikaafi doonaa fii qadin berri baan ictikaafi doonaa actakifu mudaaric ah inaynu halkaa ka dhigno ayay ahayd oo maadiga ilayn isma raacaane isma raacaan berri iyo maadi jaaa haddaan idhahdo jaaa wuxuu yimid muxamedun muxamed hee hadan berri ayuu yimid warma berri buu yimid mise uu iman doonaa saad is leedahay suurtagal maaha wa ida istucmila marka la isticmaalo mudaafan isagoo mudaaf ah fa jumhuurulcarabi carab jumhuurteedu tastacmiluhu way isticmaalaysaa waa hankii kadaalika saas oo kale isagoo manquusoo xaraka daahira la siinayo fa taquulu waxaad odhan oo wowgiiyo alifkii iyo adii way ka daayeen fa taquulu waxaad odhan jaa'a waxaa yimid hanuka baa yimid ceebtaadii wa ra'aytu waxaan arkay hanaka baan arkay ceebtaadii wa marartu waxaan soo maray bihanika baan soo maray ceebtaadii kamaa yafcaluuna siday u sameeyaan fii kadika berridaada markay leeyihiin wa bacduhum carabta qaarkood yujriihi wuu dureeriyaa mujraa abin lafdiga abihi halkuu dureersado oo kale wa akhin iyo lafdiga akhi halkuu dureersadoo kale fa yucribuhu wuu icraabayaa bilxuruufi xuruuftii ahalaaati ee saddexda ahayd oo wow buu ku rafcin oo alif buu ku nasbin oo buu ku jeri fa yaquulu wuxuu leeyahay haadaakani hanuuka waa ceebtaadii wa ra'aytu waxaan arkay hanaaka wowgaasaa marka hore lagu rafciyey hanuuka markana alifkaasaa lagu nasbiyey hanaaka wa marartu waxaan soo maray bihaniika hiya iyadu luqatun waa luqo qaliilatun aad u yar dakarahaa waxa sheegay siba weyhi shaykhii nuxaadda ee siba weyhi walam yadalic mana daalacan calayhaa iyada alfaraa'u sheekhdii farre ma arag wala zajaaju zajaajtoona ma arag fa asqadaahu way ka xadfeen min ciddati haadihi alasmaa asmaadan tiradoodii bay ka reebeen ilan carab bay ka waayeen hadalkoogiiye wa caddaahaa way tiriyeen asmaadan khamsatan shan unbay ka dhigeen baabkaasi waa baabkii koowaad ee toddobadii baab ee niyaabiga ahaa aynu sharxiisa arkaynay khulaasadu waxa weeyi wow baa lagu rafciyaa alifna waa lagu nasbiyaa yana waa lagu jaraa in sha allahu tacaala halkaa ha inoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam